alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira xadiidka lix boqol iyo sideed dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo shan iyo tobani wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku waxau yihi calayhi salaatu wasalaam maa naqasat sadaqatun min maal maa naqasat ma nuqsaamiso sadaqatun sadaqa ma nuqsaamiso min maalin xoole ma nuqsaamiso wamaa zaada allaahu allah ma kordhiyo cabdan addoon bicafwin cafin waxuu cafiyey cid ku qaldantay uu iska cafiyo iska dhaafay uguma siyaadiyo ilaa cizan sharaf waxaan ahayn iyo cizi waxaan ahayn uguma kordhiyo ee cid kastaoo uu iska cafiyo oo bimacnaa ilaahay dartii u cafiyo cizi buu ilaahay ugu kordhinaya sharaf wamaa tawaadaca axadun isma dhuldhigo qofnaba lilaahi ay liajli illaah ilaahay dartii isuma dhuldhigo ilaa rafacahu allah in ilaahay kor yeelay mooyaane sare u qaado rawahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa saddex masalo masalada koowaad waxay tahay sadaqaddu xoolaha ma nuqsaamiso yacnii sadaqadda xoolaha waa lagu barakeeyaa xoolihiina waa sii fara badanayaan mm. yani waxa weye qofkiina khalaf wanaagsan baa la siinaya ya wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wax kastaa baxsataanoo shay ah ilaahay baa idiin daba marinayo oo cawil khayr qaba markaysaa idin siinayo yacni waxaana soo gelaya fi dunya walaakhira in adduunyada khalaf uu siiyo oo wax kale uu dabamariyo maal kaloo xalaal oo wanaagsan kiisa u barakeeyo ama ku kale markaysa markaa uu siiyo aakhirana sawaab iyo ajar mm, waa soo gelaysa shayga labaad waxay tahay cafin uu qofku ciddii ku qaldantay ama ku xadgudubtay uu cafiyo ilaahay cizi waxaan ahayn ugu kordhin maayo hadduu ilaahay dartii u cafiyey ilaahay cizi buu ugu siyaadinaya sharaf iyo cizi baanu ka helaya wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan shayga saddexaad waxay tahay ruux kastooo ilaahay dartii isu dhuldhigo tawaaducu la yimaada ilaahay baa kor u qaada halka qofka kibrayna hoos ilaahay u dhigo cid kastoo kibirtay ilaahay baa hoos u celiya ee dulleeyana ya marka waxa weeye tawaaducu yani markaa fadligiisu waa weyn laakiin waa in ilaahay dartii loo sameeyaa qofku istusnimo waa inaanu tawaaduca u samayn ya tawaaduca istusnimo iyo wax la mida waa inaanu u samayn hadduu qofku waxa weeye markaa eh, yacni markaa dadka markaa dhexdiisa uu isku sheego sidaa ma ihi oo sidaa ma ihi oo muraadku uga jeeda ay tahay inuu dadkii isu tuso marka waxaa ruux mutawaadica inuu yahay nooc riyaa soo gelaya moogta riyaa baa ku jira ya riyaa ayaa ku jira yani qasadkiisu hadduu yahay dadka dhexdiisa inuu marka waxaweeye iska nafiyo oo yidhahdo waxba ma aqaano sidanoo caynkan ma ihiyo sidan ma ihiyo sidan ma ihiyo dadku una doonayo dadku inay ku ammaanaan inuu markaa yahay ruux mutawaadica oo saasa marka uu yahay waxay ka mid tahay bay yidhaahdeen riyaaga noociisii khafiga ahaa bay ka mid tahay noocaasay ka mid tahay noocaasay ka mid tahay marka waxaweye ruux ilaahay dartii waa inuu uga jeedaa maa tawaadaca axadun lilahi ila rafacahu allah xadiidka lix boqol iyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo lix iyo tobane wa can anasi radia allahu canhu annahu mara cala sibyaanin fasallama calayhim anas radia allaahu canhu anas ibnu malik annahu mara wuxuu soo maray anas calaa sibyaanin carruur buu soo maray fasallama calayhim waa salaamay caruurtii wa qaala wuxuu yidhi anas kaana anabiyu sala allahu alayh wasalama yafcalu nabigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam mid sidaas sameeye ayuu ahaan jiray oo carruurta markuu ku soo baxo waa salaami jiray waa salaami jiray muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waa tawaaduc bay tilmaamaysaayo in nebigu calayhi salaatu wasalaam caruuraha yaryar salaami jiray waa nooc tawaaduca weeye tawaaducay soo gelaysa saxaabiguna isagoo nebiga ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam baa carruurtuu soo maray saxaabigu salaamay anas ibnu malik marka iqtidaa'an binabiy ayuu saa u sameeyey dayasho uu nabiga ku dayanayo calayhi salaatu wasalaam yani dayasho uu nabiga ku dayanayo ayuu u sameeyey marka cidda waxa weye yaryar iyo cidda markaysa yani markaa in salaanta lagu bilaabo oo ciddii ahlu sharafkii ay salaamto oo salaanta iyagu ka horeeyaanba markayna salaamin iyagu salaamaan waxay markaa noqonaysaa waxaweye shay fiican oo tawaaduc weeye laakiin marka hore salaanta waxaa loo kala leeyahy yacni cidda yari cidda weyn inay salaanto laakiin haddii dee ay dhici weydo markaa inay salaamaan inuu isagu salaamo ayaa laga qaadanaya markaa baabu tawaaducii buu ku soo arooriyey lix toban xadiiska ah dabcadaha qaarkoodna waa lix boqoliyo toddobiyo toban wa canhu anas wuxuu ka soo wariyey bukhaari qaala inuu markaa uu yidhi anas in kaanat ilamatu min imaa'i almadiinati lata'khudu biyadi nabiy sala allahu alayh wasalam fatandaliqu bihi xaysu shaa'at in kaanat ilamatu ay inahu shaniya kaanat waxay ahaan jirtay alamatu addoontu min imaa'i almadiinati addoommaha madiine ka midi lata'khudu mid qabata biyaddi nabiyi sala allahu aleyh wasalam gacanta nebiga fatandaliqu bihi waa la tegi jirtay xaysu shaa'at meeshay doontay ay la qaban jirtay rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey yani isagoo mucallaqa ayuu soo weriyey xadiisku hadduu mucallaq bukhaari ku yahay oo aanu dariiq kale ku iman oo bukhaari gudihiisa musnad ah in marka la qaydo weeye oo la yidhaahdo rawaahulbukhaariyu mucallaqan oo itlaaqa la itlaaqayo rawaahulbukhaariy waxay ku dhacaysaa musnadnimay ku dhacaysaa xadiiskanna musnad kuma aha bukhaari laakiin hayrkii baa soo wariyey hayrkii ayaa soo wariyey oo marka waxa weeye xadiisku uu ku yimi xadiisku uu ku yimi tirmidi iyo khayrkiina waa soo wariyeen xadiiska marka waxa waa keeneen bal cala kulli xaal mas'alada yacni ku saabsan marka addoonta ayaa gacanta nebiga sala allahu alay wasalam qabsan jirtay waxay culammadu yidhaahdeen shuraaxdu waxaa laga tilmaamayaa yacni majaas baa laga tilmaamaya laasimkeedaa loo jeedaa oo gacanta inay qabsan jirtay gacanta lafteeda laga tilmaami maayo danteeday u kaxaysan jirtaa looga jeedaa nebiguna waa yeeli jiray laakiin khusuuska gacanta inay qabsan jirtay muraadku ma aha muraadku taas ma aha ee fa tantaliqu bihi xaysu shaa'at waxa weeye inuu nebigu raaci jiray oo danteeda markaa uu raaci jiray markay dan doonayso oo dan in loo qabto yacni markaa ayaa xadiiska laga qaadanaya bay yidhahdeen shuraaxduna macnahay tilmaameen saas yadaa weeye oo waxa weeye ibnu xajarka iyo yacni cayniga iyo qastallaaniga iyo say markaa iyaguna sheegeen waa in macnaha laasimkaa looga jeedo macnaha laasimkaa waa in looga jeedo waxaana keensaday in saa la yidhaahdo xadiis kaleoo dee saxiixa ku sugan baa jiraa maa massat yaddu rasuuli illahi sala allahu alay wasalam yadda imra'atin qad nebigu calayhi salaatu wasalaam weligii gacantiisu gacan qof dumara ma taaban bimacnaa qof dumara oo marka aan maxramna u ahayn zawjaadkiisina aan ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu ma taaban marka cumuumkaa la tilmaamaayo inaanu gacan e, gabadh kale oo aan zawjaadkiisiiyo maxaarimtoonna ahayn ayna gacantiisu taaban baa waxay keensatay in la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa in laga tilmaamayo kinaaya can ilinqiyaad waxay kinaayo ka tahay ama sarbeeb ka tahay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka aqbalaayey oo uu raacayey oo uu yeelaayey kolba danta markaa ay ka doonayso muraadkeeda u quminayo yacnii xawaa'ij bay uga baahan karaan marka xawaa'ijta ay uga baahanayaan inuu u adeegi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa cid kale aan u diri jirin ee isagu qaban jirin taasna waxay tahay waa kamaalu tawaaduc waa tawaaduc iyo islu dhig dhammaystiran weeyaan min rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam cidda uu sidaa ka yeelaya raacayaa ee dantooda u raacayaa waa qof dumara weliba waa addoon marka dadkii kalena waxa weeye inuu ka yeelayo waa cala sabiil awlaa marka siduu nebigu u dhibirsanaa calayhi salaatu wasalaam sida akhlaaqdiisu u wanaagsanayd siduu tawaaduca iyo isdhulliga ula imanaayey siduu ixsaanka iyo samafalka u samaynaayey ayaa laga qaadanaya xadiiska xadiidka lix boqol iyo koob iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo siddeed iyo toban ee can alaswad ibni yaziid qaala su'ilat caaishatu radia allahu canha maa kaana nabiyu sala allahu alay wasalam yasnacu fii beyti caaisha waxaa la weydiiyey radia allahu canha wa ardaaha maa kaana maxay buu ahaa annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu yasnacu mid sameeya fii beytii gurigiisa gudihiisa muxuu samayn o qaban jiray markuu gurigiisa joogo muxuu qaban jiray qaalat waxay tidhi kaana yakuunu fii mihnati ahlih kaana wuxuu ahaan jiray yakuunu mid ku sugan fii mihnati ahlih yacnii shaqada markaa ehelkiisa uu khidmaynaayo oo u adeegaayo ayuu ku sugnaa oo u caawinaayo yacnii khidmata ahlih mihnata ahlih waxaa loo jeedaa waa khidmada iyo u shaqaynta ehelkiisa uu shaqaynaayo ayuu qaban jiray baa looga jeedaa faida xadarat isalaatu markay salaaddu soo xaadirto salaaddu timaaddo kharaja ila asalaati salaaddii u bixi jiray rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ehelkiisa u khidmayn jiray ayaa laga qaadanayaa taasina waxay noqonaysaa tawaaducu nebigu calayhi salaatu wasalaam isdhulligaayo ayay noqonaysaa oo waxyaalaha ay u baahan yihiin inuu la qaban jiray ama u qaban jiray ashyaada qaarkood ama caawin jiray taas ayaa laga qaadanaya waxaa soo aroortay wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa maradiisa tolan jiray meesha ka dilaacda inuu tolan jiray inuu waxaweeye markaa neefka adhiga ama rida inuu lisi jiray yacni ashyaada noocaasoo kale inuu qaban jirayna waa soo aroorto xadiis kalea sheegaya marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tawaaduc badan xadiiska lix boqol iyo labiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo sagaal iyo tobane wa can abi rifaacata tamiim bni usaydin radia allahu canhu qaal intahaytu ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu tamiim ibni usayd uu yidhi intahaytu waxaan soo gaadhay oon ku soo dhammaaday ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay intii ka ahaatay wa huwa yakhtub isaga oo rasuulka sala allahu alayh wasalam khudbadaynaya walxaal huwa yakhdubu uu khudbadaynayo wa huwa iyo wahwa labada waa la odhan kara labada waa fasiix qur'aankana mawdic kastay kaga soo aroortay labadaba waa la akhriyey fi sabca faqultu yaa rasuula allah waxaan idhi buu yidhi rasuulka ilaahayow rajulun ghariibun jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu nebigu khudbaddii buu ku jiraa khudbaddii buu wadaa isagoo nebigu khudbadaynaya calayhi salaatu wasalaam buu ninkani la hadlayaa markaasuu rasuulki ilaahay u rajulun hariibun ay ana rajulun hariibun waxaan ahay nin hariib ah nin qariiba baan ahay oo aan marka waxaa magaalada aan marka ahayne meel kale ka yimi jaa yas'alu can diinih jaa'a waa yimi ninkaasi yas'alu xaalu weydiinaayo oo waraysanaayo can diinihi diinkiisa uu doonayo inuu ka faa'iidaysto oo uu ka waraysto oo looga jawaabo bimacnaa diinka in wax layga sheego ayaan rabaa buu leeyay laa yadri maa diinuh ma garanayo ninkani maa diinuhu tafaasiisha diinkiisu wuxuu yahay garan maayo looma jeedo diinku rumaysan yahayba garan maayo oo bimacnaa asalkiiba uma sugna lagama tilmaamaayo laakiin eh, axkaamtii ku waajibka ahayd iyo wixii ka xaaraam ahaa iyo ashyaadaas ayaanu garanayn baa laga tilmaamaya tafaasiisha diinka ayaanu garanayn baa muraadku yahay fa aqbala calaya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu isoo qaabilo xaggayga u soo jeestay wa taraka khudbatahu khudbaddiisana waa ka tegey waa iska daayey khudbaddii xata intahaa ilay ilaa uu isoo gaadho aniga igu soo dhammaaday khudbaddiiba intuu ka yimiye mawdicii uu ka khudbadaynaayey ayuu xaggayga u soo kacay ilaa uu aniga isoo gaadhay fa utiya bikursiyin markaasaa nebiga waxaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam kursi baa loo keenay faqacda calayh nebigu calayhi salaatu wasalaam kursiga korkiisiibuu ku fadhiistay wa jacala yucallimunii mima callamahu allah waxaanuu nebigu gudagalay calayhi salaatu wasalaam yucallimunii inuu ibaraayo mima callamahu allah waxa allah baray wax ka mida inuu ibaraayo ayuu gudagalay uma ataa khudbatahu markuu i baray uma ataa intaa dabeed waa u yimi khudbatahu buu u yimi u tegey yacnii mawdicuu ka khudbadaynayey ayuu tegey oo fa atamma aakhirahaa intii aakhirkeeda dabayaaqadeedii ahayd buu dhammaystiray yani intii khudbaddiisa uga dhinnayd rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo weriyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu akhlaaqda wanaagsanaa sida mutawaadica u ahaa sida aan u xanaaqayn sida u dulqaadka badnaa yacni dad buu u khudbadaynayaa yacni badan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u khudbadaynaya markaasaa nin keliya ka codsanayaa diinka inuu marka wax uga sheego markaasaa khudbaddii intuu joojiyo ayuu markaa ninkii u imanayaa ya ninkii uu leeyahy anigu ghariib baan ahay diinkana waxba ka garan maayo diinka anoo dee markaa su'aalo yacni markaa wax kaa weydiinayo ayaan imi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbaddii intuu halkii ku joojiyo ayuu ninkii u tegayaa halkaa weliba kala hadli maayo ma odhanaayo su-aashaadu maxay tahay iyo saa iyo saa iyo saas isagoo halkii taagan halkii kala khitaabi maayo intuu ka yimaado mawdicu ka khudbadaynayuu halkiisa ugu tegayaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni diinkii baraya hohoya caku ma leh ya wuxuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii uu ku canaantay ma jiro maxaad u sugi weyday marka khudbadda laga baxo maxaad goor kale igu iman weyday miyaad arkay dad inaamu khudbadaynayo kullu dalika ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni akhlaaqda nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay ahayd mid wanaagsan bay ahayd tawaaduciisuna aad buu badnaa khudbaddii miyaynay markaa fasahaadayn haddii la kala gooyo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa khudbaddu inay khudbatuljumuca aynay ahayn ee khudbad kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la kacay oo dadka uu khudbadaynaayo inay ahayd baa laga yaabaa culamada qaarkoodna waxay yidhahen haddii laga soo qaado inay khudbad jimco ahayd waxaa lagu xambaarayaa tacliimtan uu barayaa inay khudbaddii wax khuseeyoo kale ay tahay oo su'aalihiisu noocan ay ku saabsanaayeen markaa dabeedna marka ay noqonayso inay khudbaddii socoto bacdi saa'ilina waa jiraan ku tawjiihiyo sida hore ayaa mala sii fiican khudbaddana kuma qaydin inay khudbad jumco tahay yacni kuma qaydin kuma qaydin ashyaada qaarkoodba aan la dib dhigi karinna waa jirtaa kutubta fiqigu waxay qoraan kitaabu ridda marka la joogo haddii markaa ruux yidhaahdo iyadoo khadiib khudbadaynaayo uu ku yidhaahdo waxaan doonayaa inaan islaamo lama dibdhigi karo hadduu yidhahdo in yar isug khatiibku uu ku yidhaahdo oo khudbaddiisa iska wato waxay ahlucilmigu yidhahdeen waa gaaloobaya khatiibku waa gaaloobaya bay yidhahdeen waayo wuxuu ku raalli noqday qofkaasi inuu in yar gaalnimadii kusii baaqi noqdo ya isbir saaca hadduu ku yidhahdo ya aanu hor islaamnimadii uga laqimin iyo wuxuu ku islaamayey waa kufrinayaa bay yidhahdeen marka ashyaada qaarkood baa in la dib dhigaana aynay suuroobi karin bay yidhahdeen macnaa ayna baan u jeeda waayah xadiidka lix boqoliyo saddexiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa lix boqoliyo labaataneh wa can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana ida akala طacaaman laciqa asaabicahu halaas anas ibnu malik khaadimu rasuul illahi sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam kaana uu ahaan jiray ida akala طacaaman markuu cunto cuno laciqa asaabicahu halaa laciqa mid muudsada ayuu ahaan jiray asaabicahu farihiisa ahalaasa saddexda ah mid muudsada ayuu ahaan jiray yacni cuntadii markuu cunayay dhammaysto ou ka faaruqo cuntadii cunaayey markaasuu farihiisa muudsan jiray qaala wuxuu yidhi wa qaala idaa saqadat luqmatu axadikum falyumit canha qaalada hore anas baa odhanaya qaalada dambena nebiga calayhi salaatu wasalaam baa odhanaya oo labada qaalo faacilkeedu waa kala duwan yihin qaala anas wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa saqatat luqmatu axadikum idaa saqatat markay dhacdo luqmatu axadikum midkiin hurmadiisu ay dhacdo bimacnaa waxa uu afka gelinaya cuntada ahi ay wax ka dhacaan falyumit canha aladaa falyumit ha ka baabi'iyo canhaa xaggeeda ha ka suuliyo ha ka baabi'iyo aladaa dhibta bimacnaa haddii wax ku dhaceen ama ciid ay ku dhacday ama wax la mida yacni marka waxa weye ha ka nadiifiyo ya hadday wax leedahay waxa ha ka bi'iyo ama ha ka maydho hadday maydhisu baahanta walyakulha ha cuno walaa yadacha lishaytaan yaanu uga tegin shaytaanka yaanu uga tegin shayaanka yaanu uga tegin wa amara an tuslata alqasca nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray an tuslata in la murdiyo alqasca xeedhada in la murdiyo oo cuntada laga dhammeeyo ayuu amray qaala wuxuu idhi fainakum idinku laa tadruuna ma garanaysaan fii ayi acaamikum albaraka fii ayi tacaamikum cuntadiinna keebuu ku sugan yahay qadarkee albarakatu barakadu ay ku sugantay ma inta horey ku sugan tahay ma inta dambey ku sugan tahay ma inta waxa bileedhka ku harhadhay ku sugan tahay ma inta dhulka ku dhacday ku sugan tahay ya barakadii cuntada wax ka miday ku jirtaa marka qadarkay kaga sugantahy garan maysaan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa aadaabta marka cuntada la cunaayo la samaynaayo ay inay ka mid tahay in faraha la muudsado marka cuntadii laga faaruqo nebigu calayhi salaatu wasalaam farihiisu ku cuni jiray weliba saddex farood buu wax ku cuni jiray saddexda faroodee wax ku cuni jiray waa suulka iyo murdisada iyo fardhaxada waa saddexdaa farood saddexaasu wax ku cuni jiray suulka murdisada iyo fardhaxada marka uu ka faaruqo cuntadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam farihiisa waa muudsan jiray iyadoo markaa cuntadii iska saarsaaran tahay biyaha ma raacan jirin waxaa dhici karta barakadii inay kuma jirtaba inta farahaaga saaran cuntada marka la cunaayo barakaa ku soo degta barakadaa ku soo degtaa cuntadoo dhan kuma wada sugnaato qadar ka mid ay ku sugnaataa marba intuu doono mid ku sugan ayuu ilaahay ka yeelaya marka si aan qofka barakadu u seegin waa inuu marka waxaweeye yacni ku dadaalaa inuu marka waxa weeyaan u muudsado farihii buu mudsanaya wixii ka dhacay haddii waxa weeye wax ka dhaceen wixii buu markaa haddii ay dhib leedahay u nadiifinayaa dabeedna waa cunaya dabeedna waa cunaya shaytaankii in looga tagana lama rabo waayo waxyaalaha laga tegaayo shaytaankii baa ka faa'iidaysanayo yacni markaa cunaya marka waxa waxaweye si aan saas u dhicin waa inaan shaytaankana looga tegin shaytaankana waa inaan looga tegin xeedhada lafteeda ama biladhka wax lagu cunayaana waa la mide waa in cuntadii laga dhammeeyaa oo cuntadii oo iska saarsaaran marka waxa weeye aan markaa eh, biyaha la raacin marka horena dee qadar marka waxa weeye qofku uu cuni karo dee in lasoo gurto ay ku habboon tahay aan marka hore la fara badin qadar yar laga dhigo dabeedna marka waxa weeye markaa laga dhammeeyo laga murdiyo xaalka caynkaasa markay noqoto waa mar aan dee waxba la kala sugayno yacni waxa weeye cid uga dambaynaysa inay jirin hadday cid uga dambaynayso oo dee markaa la hambaynayo ama cuntadu ka siyaadato ka badan tahay dee iyadu markaa waa ka duwantahay laakiin waxa weeyaan marka hore inaan cuntadii la farabadin oo israaf la samayn qof waxaanu cuni karin waa inaan markaa dee yacni iska soo qaadan ya ama raashin aan lalaabsan karayn waa inaan marka hore la karin raashin aan lalaabsan karayn waa inaan la karin hadhow is yidhahdo qofku markaa raashin fara badan oo dee aanu cuni karayn waar barakadii ha ka teginna dee markaysaga intii la qubi lahaa wadun wadun wadun dee dhib bay u keenayse dhibaatay u keenayse ibnu cusaymiin baa lagu yidhi su-aal la weydiiye oo lagu yidhi haddii qofku cuntadii la qubaayo miyuu iska cunayaa mise waxa weeye markaa way iska daynayaa cuntadii baa dee fara badan markaasuu dee kii doonaya calooshiisu inay qashin qubqu noqoto meel qashinka lagu qubo kii doonaya inay noqoto ha marka cuno yacnii qofkii darar bay u leedahay caafimaadkiisay wax yeelaysaa cuntada waxa loo cunaayay marka hore waxa manfacadii in laga helo ya ayaa la raba oo jidhkii xoog ka helo oo taqawi iyo xoog markaysa markaa inuu ka helo ya biidni illaah ayaa la rabe ilaahay baa xoogga iyo awoodda iyo caafimaadkaba bixiye dee haddii waxa weeye ay noqoto qofku inuu iska wado caafimaadkiisiiba waxyeelaysa quwadii ka heli maayo dacfi buu ka qaadayaa intay intay wax cunaan dabeed hadhow cifta oo markiisa isdhaqaajin kari waaya waxba qaban kari waaya neefsan kari waaya qaar fara badan waxay u dhinteen caloosha ay buuxinayeen cuntada ku gurayeen haata la yidhi haddii la weydiin lahaa dadka xabaalaha ku jira badankooda waxay odhan lahaayeen calooshaan u dhimanna caafimaadku wuxuu ku jira cuntada qadar yar in la cuno laakiin qadarka la cunaya ay noqoto qadar nafci badan ya laakiin wax fara badan oo nafcigeeduna yar yahay iyo waxtarkeedu kami ahaanna fara badan oo caloosha laga buuxinaayo hadhowna marka waxa iyadaan ka bixin oo tii horeba ku jirta haddana laga daba dabageynaayo saa isaga daba tegaysa oo qaybtii ku hadhay markayse markaa dee ku baaqi noqonayso ilaa goorma dee halkaa dabeed isku beddelaysa waxyaalaha xanuunada laga qaadaya ka mid tahay yacnii dad fara badanna markaysa markaa waxaaan xanuuno badan ka qaadeen ama qaarkood ay u dhinteen sida fiicani waa inuu qofku markaysa marka waxaan cuntada markuu qadarku cunayo koobo marka uu gaajoodana inuu wax cuno aanu cuntadii cuntadii ka dabageyn waxyaalaha fasaadka keensada waxaa ka mid ah idkhaalu alطacaami cala alطacaam cuntada cuntada in laga dabageeyo cuntada cuntada in laga dabageeyo waaya xadiiska lix boqol iyo afariyo toban wa abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaal maa bacasa allahu nabiyan ila raca alghanam waa xadiiskii shalay aynu soo marray ayuu maantana sheikhu baabkan inoo soo celiyey baabkan inoogu soo celiyey maa bacasa allahu ilaahay ma soo dirin nabiya nebi xaal axwaasha ka mida ma soo dirin ilaa qad raca alghanam xaal uu raacay adhi mooyaane xaal kale ma soo dirin hore u raacay adhi qaala asxaabuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu waxay yidhaahdeen wa anta ay wa anta racaytaha adigu miyaad raacday macno istifhaam baa loo jeedaa fa qaala wuxuu uhi nacam haa kuntu waxaan ahaan jiray arcaaha mid adhiga raaca ayaan ahaan jiray waa markuu yaraa calaa qarariita waxaan ku raaci jiray meel qarariita la yidhahdaan ku raaci jiray liahli makkata reer maka ayaan markaa u raaci jiray rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey qaraariidka waxay culammadu isku qabteen laba qowl in la yidhaahdo waxa weeye waa nooc lacagta ka mida in laga tilmaamayo calaa haada waxay noqonaysaa in looga jeedo ujraan ku raaci jiray markuu yaraa nebigu calayhi salaatu wasalaam in laga tilmaamayo wejiga labaad waxay tahay meel qaraariid la yidhaahdo oo maka duleedkeeda in laga tilmaamaayo looga jeedo wejigaa in la yidhaahdo makaankaa loo jeedaaba inay culammada qaarkood ay arjaxeen inkastoo bacdi kale ay sida kale mareen waana sida ibnu jawsi iyo ibnu naasiriddiin iyo yacni marka ay markaa mareen ibnu naasiriddiin adimashqi waa yahay marka jamac culammada ka mida sidaa maray laakiin bacdi kale waxay yidhaahdeen reer maka waxay yidhahdeen meel qaraariid la yidhahdo maka ka mida lama garanayo laakiin calaa kulli xaal taasi ma keensanayso in sida kale la arjaxo waayo da inay garan waayeen sheegi maysa inaynu jirin gaayatu maa fi lamri waa nafyu cilmi nafyu cilmi weeye ya almadiinatu xaramu maa bayna cayrin ilaa sawr waxay yidhaahdeen markiisa waxaan yani taa lafteeda meel waxaweeye sawr la yidhaahdo oo buur sawr la yidhahdo madiine ka mida lama garanayo xadiiska nebiga ku soo arooray calayhi salaatu wasalaam sawrka makaan ku naqaanaa bay yidhahdeen dee maka inay ku yaqaaneen sheegi mayso inayna madiinana ku oolin inay garan waayeenna sheegi mayso inayna jirin mar haddii xadiiska nebiga lahayo calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa in sida loo sallimaa yacani dadkuna waxa weeye dhulka isku si uma yaqaanaan waxaa dhici karta qaarkood marka meelaha qaarkood magacyadu markaa inaanu aada caan u ahayn oo dad khusuusi ay yaqaaniin ayaa suurtoobi karta ya mashaayikhdan dambe ee waayada dambe odhanaya waxa weeye lama garanayona waxa dhici karta magacyada qaarkood inay indiraasaan oo dee ile waxa weeye ma aha wakhtiga la odhanaayo lama garanayo wakhtiyadii hore ama wakhtigii saxaabadoo kale saxaabadii inay yidhaahdeen garan mayno reer maka ahaa ama reer madiine ahaa inay saa yidhaahdeen maahe waxa weeye shuraax dambe baa hadalladan markaa odhanaysa oo dadkii reer madiine ama reer maka weydiisay dabeedna kuwaasaa garan waayay jiilashu way oo dee waxa weeye marka jiil dambe yimaado oo jiil dambe yimaado oo dadkii si ay isu bedelaan magacyada qaar baa dhici karta in marka waxaweye la garan waayo in la garan waayo marka wejiga ku saabsan marka makaan in loo jeedo ayaa sii fiican insha allah in meel qarabiid la yidhaahdo uu ku raaci jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam adhiga hada ajwad macnaha in lagu xambaaro baa fiican xadiiska lix boqol iyo shan iyo toban wa canhu bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can inabiy sala allahu aleyh wasalam abu hurayrana nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam qaal inuu yidhi low duciitu ilaa kuraacin aw diraacin la ajabtu low duciitu haddii laygu yeedhi lahaa ilaa kuraacin karaacin haddii laygu yeedhi lahaa yacni manco haddii laygu yeedhi lahaa casuumad yacni manco ka kooban oo manco la bisleeyey haddii laygu yeedhi lahaa aw diraacin ama duubi laygu yeedhi lahaa la ajabtu wa ajiibi lahaa walow uhdiya ilaya diraacun walow uhdiya ilaya haddii laysoo hadiyayn lahaayo hadiyad laygu keeni lahaa diraacun duubi laygu keeni lahaa hadiyad diraacu wuxuu noqonayaa wixii marka ka sarreeya yani marka ruugga ka sarreeya wixii ruugga ka hooseeyaana wuxuu noqonayaa addinka adhiga oo masalan ruugga wixii ka hooseeyana wuxuu noqonayaa kuraaci kuraacii waa manjihii wixii ka sarreeyaana wuxuu noqonayaa marka diraaci buu noqonaya diraaci buu noqonaya weliba kuraaca khilaaf baa ku jiro culammada marka badankoodu waxay yidhahen waa mustadiqu saaq waa inta markaysagaa dhuuban ee marka waxawan yani dhudhunka yani waa intaa ruugga ka hoosaysa ee dhuuban weliba badanku saasay yidhahdeen bacdi shuraxda ka midoo yidhi waxa weeye waa duuna alkacbi waa intan hoose ee markaa waxa weeye yacni markaa manjaha intiisa hoose yacni cumaacumtaa iyo intaa ka hoosaysa halkaa markaa kalagoyska marka laga eego intaa ka hoosaysa ee raafkiiyo cumaacumta markaysaga isku xidhan ayay bacdi culammada ka midna weliba kuraaca ku fasireen shuraaxda qaar baa saa maray oo ibnu tiin iyo ay ka mid ahaayeen markii dambena qaar kale ku raaceen laakiin badanku waxay u badiyaan in marka uun laga tilmaamayo manjaha intan dhuudhuuban laga tilmaamayo diraacuna waa waxaa ruugga ka sarreeya walow uhdiya ilaya haddii laysoo hadiyeyn lahaayo hadyad laygu keeni lahaa diraacun duubi haddii hadyad laygu keeni lahaa nebigu diraaca waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam labadana dee waxa qiimo badan diraaca waatay mahmahda carbeed odhanayso acti alcabda kuraacan yatlub diraacan addoonka waxaad siisaa eh, manja sii markaad manjaha siiso wuxuu kaa dalbanayaa inaad siiso yacni duubi inaad siiso kaa dalbaya marna waxay yidhahaan uctiya alcabdu waxabay ka dhigeen si yani markaa yani marka maadi ah marna si amar ah waa yahay walow hudiya ilaya diraacun haddii laysoo hadiyeyn lahaa diraacun duubi haddii laysoo hadiyeyn lahaa aw kuraacun ama manjo laysoo hadiyeyn lahaa la qabiltu wa aqbali lahaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiidka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa iyo sida waxa weeye haddii wax markaa aan xataa qiimo badnayn loo soo hadiyeeyo uu ka aqbalayo cidda u soo hadiyeynaysa aanu odhan jirin maxaad waxaan iga soo hadiyeynaysaa ama ma doonaayo ama iga tah ma diidi jirin kaana yaqbalu alhadiyata wa yusiibu calayha nebigu calayhi salaatu wasalaam hadiyadda waa aqbali jiray waana ka abaalgudi jiray waana ka abaalgudi jiray marka waxa weeye shay kastoo yar ama xaqiir ah ama markaysaa markaa waxa weeyaan yacni qiimo lehoo fiican haddii loo soo hadiyeeyana waa aqbali jiray haddii marka waxa weeye casuumad ahaan loogu yeedho cunto yar oo aan markaas sidaasba ahayn mid aad u sii qiimo badan aan ahayn ama markaa hadday qiimo badan tahay iyo haddayna qiimo badnayn mar walba qadarin uu qofka qadarinayo daraaddeed ou ixtiraamaayo ayuu ka aqbali jiray oo raaci jiray yacni markaa tawaaduca nebigay sheegaysa calayhi salaatu wasalaam kuraaca markaysaa bacdibaa waxay yidhaahdeen mawdic fog baa loo jeedaa kuraaca alkhamiim la yidhaahdo oo maka iyo madiine udhaxaysa oo weliba xagga maka u dhow meel marka kuraaca alkhamiim la yidhaahdo oo makiya madiine udhaxaysay ku xambaareen bacdi haddii halkaa laygu yeedhi laha loodhan lahaa inakeen halkaasaan casuumadka ugu sameeyey ya waa ajiibi lahaa laakiin wejigaasi markaysagaa daahir ma aha walow bacdi ha ku xambaaraanbe wuxuu daahir ku yahay in laga tilmaamaayo nooc cuntada ka mida ah in laga tilmaamaayo waxaana uu yacni marka qariina ah aw diraacin waata la socotaa marka kuraacayo diraaca maadaama la israaciyey waxay ku tusinaysaa inay isla nooc yihiin oo labaduba wax la cuno ay yihiin bay ku tusinaysaa awdana shaki loogama jeedo waxaa laga tilmaamayaa litanwiic nooca hadday tahay iyo nooca hadday tahay mid walba inuu aqbalaayey ama haddii loogu yeedho inuu ajiibaayo xadiiska can anasin radia allahu canhu qaal kaanat naaqatu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cadbau kaanat waxay ahaan jirtay naaqatu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam hashii nebigu ee alcadbaa'u cadba ahaatay waa magaceedii cadbaa asal ahaan waxa la yhaha waa ta dhegaha go'an leh oo dhegaha markaan la wada goyne bartanka laga gooyo ayaa cadbiga loo isticmaalaa cadbiga saasaa loo isticmaalaa culamadu isku khilaafaan hasha nebigu calayhi salaatu wasalaam miyay dhega go'nayd mise ma dhega go'nayn dhegaheedu miyay go'naayeen mise ma go'nayn shuraaxda qaarkood waxay dhahen cadbaa ahaan baa loo odhan jiray may dhega go'nayn bacdina waxay war maye waa dhega go'nayd laakiin sida kaley u badiyaan saan filaay kaanat naaqatu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxay ahaan jirtay hashii nebigu calayhi salaatu wasalaam alcadbaau ee cadbaa ahaatay laa tusbaqu midaan laga dheerayn bay ahaan jirtay haddii geel lala tartan siiyo lagama dheerayn jirin aw laa takaadu ama kumay dhoweyn tusbaqu in laga dheereeyo kumay dhoweyn yani lama siga in laga dheereeyaba waa shaku min araawiyo ma laa tusbaqu buu yidhi mise laa takaadu tusbaqu labada teebuu anas yidhi buu raawigii ka soo warinaya isku qabta fa jaa'a carabiyun waxaa yimi nin reer miya ayaa yimi calaa qacuudin lahu calaa qacuudin aw rakuuba korkii ayuu ku yimi awrkaa rakuubka ahoo lahu isaga u sugnaaday qacuud waa bifatxi alqaaf waxaana loo isticmaalaa waa awrka rakuubka ah ee u tababaran in markaa rakuub laga dhigto yacni kaas weeye kaasaa qacuud la yidhahda sida badanna waxay u isticmaali jireen marka aanu aad u weynayn yacni ilaa lix jir iyo wax ka yar fa sabaqahaa waa tartameen oo fa sabaqahaa waa ka dheereeyey yacni markaa hashii fa shaqa dalika cala almuslimiin fa shaqa daalika arrinkaasi wuxuu dhibay cala almuslimiina muslimiintii ayuu dhibay sidee hashii nabiga calayhi salaatu wasalaam looga dheereeyaa ma dhibsadeen xataa carafahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam ilaa nebigu ka gartay yacni markaa dhibsigaa ay dhibsadeen muslimiintu ay dhibsadeen ilaa uu ka gartay oo iyaga ka fahmay oo ka gartay fa qaala wuxuu yihi xaqun cala allahi an laa yartafica shayun min addunya ila wadacah wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xaqun cala allah xaq allah isku waajibiyey weeyi anlaa yartafica shay shayun min addunya inaanu kor noqon shay adduunyada ka midi ilaa wadacahu inuu ilaahay hoosu u dhigo mooyaane yacni wax kastoo adduunyada ka mida oo sare u kacaa oo kor noqdaa ilaahay baa hoosaysiin doonaa yowman min alayaam rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskan xagguu ka khuseeyaa baabka tawaaduca nabigu calayhi salaatu wasalaam hal dhega go'aan inuu markaa yacni rukuub ka dhigan jiray halkaasoo kale haddii la yidhaha way dhagago'nayd yani nooc tawaadic waa ku jiraa waayo dee carabtu aad bay u dhibsan jireen waxa dhegaha go-an leh waxa dhegaha go-an leh carabta agtooda aad bay u dhibsan jireen marka haddii saa lagu xambaaro shuraaxda qaar ay mareen waxay noqonaysaa tawaaduc halkaa laftiisa waa ku jiraa waa midda kale nebiga calayhi salaatu wasalaam hashiisu iyadoo aan laga dheerayn jirin markii laga dheereeyey oo weliba nin reermiyii tuludu watoo rakuub ka dhigtay eh, ay ka dheeraysay hashii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo muslimiintii ay dhibsadeen oo arrinkaasi ay dhibsadeen nebiguma dhibsan shay caadiya inay too aan dhibi ku sugnayn bay ula muuqatay dhibna kuma ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam wadalika litawaaduci taasina waa isbulligiis bal sabirsiinuu sabirsiinaayo muslimiintii ayuu wuxuu ku yidhi xaqun cala allahi anlaa yartafica shayun min addunya ilaa wadaca waa sunnadii ilaahay oo ilaahay wuxuu isku waajibiyey shay kastoo adduunyada ka midoo kor noqday in ilaahay hoosu dhigaayo dee wakhtigeedii iyo amminteedii baa la joogaa cadbaana laga dheeraynaayo hoos loo dhigaayo marka tawaaduc calaa kulli xaal waa fiican yahay ya tawaadac takun kannajmi laaxa linnaadirin cala tabaqaati almaa'i wa rafiicu shaacir baa wuxuu yidhi tawaadac isdhullig buu yidhi waxaad noqonaysaa sidii xiddigoo kalead noqonaysaa buu yidhi xiddiggaasoo u muuqday cidda eegaysaa yaa calaa safaxaati almaa'i wahuwa rafiicu calaa safaxaati almaa'i wahuwa rafiicu biyaha marka waxa weeye ayuu korkooda ka muuqanaya xidiguhu marka waxa weeye cirkay dee ku sugan yihiin haddana meel waxaweye biyo ku jiran haddaad soo marto ama dhaam ama balli ama yacni wax la mida ay isdul taagto xiddigihii cirka ku sugnaa baa biyaha kaaga muuqanaya suura ahaan biyahay kaaga muuqanayaan xidigihii xaqiiqa ahaanna waa korreeyaan hoosna waad u eegaysaa ruuxa mutawaadica ah ee isdhuldhigaaya yacni waxa weeye waxaa dhici karta inaad hoos u eegto laakiin xaqiiqatan suur ahaantaasi weeyaane wuu korreeyaa sida xidigahaasi u korreeyaan oo kale baabka labayo toddobaatan baabu taxriimi alkibri waalicjaab wuxuu u baab yahay kibirku inuu xaaraan yahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay iyo weli icjaabi iscajabinta qofku iscajabiyo oo isla dhaco isla big noqdo inay marka iyaduna xaaraan tahay ayuu markaa u baab yahay yacni waxaanu ahayn ismoodo oo sare isu qaado oo yacni waxa weeye dee taasina waxa weeye mid ma fiicna waa nooc markaa khuruura weeye qaala allahu tacaala allah waxau yidhi tilka adaaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi alardi walaa fasaada tilka taasi addaaru alaakhira waa daartii aakhiro najcaluhaa xaalaan u yeelayno liladiina kuwii mid u sugan aanu ka yeelayno laa yuriiduuna aan doonayn culuwan fi alardi arlada inay ku korreeyaan walaa fasaadan kharribaadna aan doonayn dadka kale inay ka korreeyaan iyo inay kibraan iyo wax la mida ma rabaan culuwiga kibirkana waa loo isticmaalaan waalcaaqibatu lilmuttaqiin cilo dambeedka wanaagsani ay walcaaqibatu almaxmuuda lilmuttaqiin ila waxay leedahay mid wanaagsan iyo midaan wanaagsanayn mid walba caaqibaa la odhanaya dambeedka wanaagsan lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanayo u sugnaaday wa qaala tacaala allah waxau yidhi walaa tamshi fi lardi maraxan walaa tamshi ha soconin fi lardi arlada korkeeda ha soconin maraxan ay daa maraxin xaal kibir iyo isqaadqaad u saaxiib tahay ha soconin ee adigoo mutawaadica soco aan kibrayn oo isqaadqaadayn nahyigu wuxuu ku dhacayaa uun qeydku ku dhacayaaye ee muqayadka ku dhici maayo asalka socodka la diidi maayo kayfiyadaa in loo socdaa la diidayaa qaabka in loo socdo kibirka ah ayaa la diidayaa qaab tawaaduca in loo socdaa lama diidana wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walaa tusacir khaddaka linnaas walaa tusacir ha leexinin khaddaka dhabankaaga linnaasi dadka markaa ha u leexin oo bimacnaa kibir ka kibrayso daraaddeed ha isqalloocinin kibir ha isla qalloocinin walaa tamshi fi alardi maraxa walaa tamshi ha soconin fi lardi arlada korkeedana ha socon fiidu bimacnaa cala maraxan ay mashyan daa maraxin yacni socod markaa isqaadqaad u saaxiibaha socon ama maraxan ay marixan xaalaad isqaadqaadayso ama daa maraxin xaalaad isqaadqaad u saaxiib tahay ha soconin waxaa ku bannaan inaad masder ka sifayso aad tidhahdo mashyan yacni waxaweye daa maraxin waxaa kaloo bannaan inaad markaysaga faacilka ka xaalaysaa ku bannaan faacilka ka xaalayso oo aad markaa waxawe wasfi u aawisho ama daa u qadarto walaa tamshi ha soconin fil ardi arlada korkeeda ha soconin maraxan ay mashyan daa maraxin socod isqaadqaad u saaxiiba ama maraxan ay daa maraxin xaalaad isqaadqaad u saaxiib tahay adigu ha soconin ina allaha allah laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid kastoo isqaadqaada oo yacni markaa kibir u saaxiiba oo fakhuurin faan badan ilaahay ma jecla wa macnaa tusacir ay tumilhu alleexinin wa tucrid canhu waa idin qoray tumiilhu mise tumilhu tusaciru buu yidhi ma mise tusacir saxdu waxay tahay dee ayda waxa ka dambeeya icraabta waxay raacdaan waxa ka horreeya raacdaa maa bacda ay catfu bayaanin aw bedel qaacidadu waxay tahay wixii ay ka dambeeya ayda tafsiiriyada ama waa catfu bayaan ama waa bedel kollay sida markaa dee ajwadkii waxay noqonaysaa tusacir maadaama ay tahay oo majzuum ay tahay in waxa lagu fasirayo ayda daba dhacayna in la jasmiyo ayaa kollay qaacidadu keensanaysa laakiin sida qoran aan iska akhrino ay tumiiluhu waad leexinaysaa wa tucridu bihi waad la jeesanaysaa dhabanka can innaasi dadka xaggoodaad kala jeesanaysaa takabburan kibraad kibrayso daraaddeed calayhim ama xaalaad ka kibrayso calayhim iyaga korkooda mastarka nakiraysan waxa bannaan in xaal laga dhigo waxaa kaloo bannaan hadduu aqbali karo mafcuulu lahu in laga dhigo waxaana sii fiican mafcuul lahuga waayo xaal in laga dhigaa masdarka nakiraysan maca kasratihi laysa biqiyaas farabadnidiisa lala qabo uu badan yahay qiyaas ma aha wa masdarun munakarun xaalan yaqac bikasratin ka bakhtatan zaydun talac culammadu waxay yidhaahdeen maca kasratihi qiyaas ma aha waa samaaci alla haddii laga tegi waayo abulcabaas almubarid baa wuxuu yidhi hadduu yahay marka masdarku kii caamilkiisa yacni markaa xoojinayey oo tawkiidinayey kaa qiyaasa laga dhigo culamada kalena kuma waafaqsana kaas asxata lafdiisa isaga qudhiisu inta kale waa sallima inay qiyaas ahayn ee kaasuu yidhi qiyaas ha laga dhigo waa suuro ka mida kaana culammadu kumay waafiqin waalmaraxu attabakhtur maraxuna waa isqaadqaadka weeye wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabagaa calayhim ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa qowmka muuse mid ka mida buu ahaayo fabagaa calayhim waa ku xadgudbay yaga ayuu ku kibray korkooda waa iska kibriyey wa aataynaahu waxaannu siinay min alkunuusi xagga khasnadaha maa ina mafaatixahu shay mafaatixdiisu latanuu ay cuslaynayso bilcusbati jamac ay cuslaynayso koox kooxdaasoo ulil quwati xoog u saaxiiba yacnii rag xoog ah ya oo koox ah mafaatiixda kelii khasnada ay cuslaynaysa ayaa la siiyey waa amwaali uga buuxdo hmm. id qaala lahu qawmuh wuxuu markaa kibray oo iska korraysiiyey oo ku xadgudbay id qaala lahu goortay ku yidhaahdeen qawmuhu qowmkiisu laa tafraxa farxin farax kibir ah waa faraxa batar baa loo jeedaa farax kibirkibir ah ina allaha allah laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farxa faraxa kibirkaa kuwa farxa ilaahay ma jecla alqasas ilaa qowlihi tacaala laga gaadhaayo ilaa hadalka allah uu yidhi fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard fakhasafnaa waanu goynay bihi ay biqaaruuna qaaruun waxaanu la goynay wa bidaarihi iyo gurigiisiiba alarda dhulka ayaanu la goynay isagiiyo gurigiisiba dhulkiibaa lala jaroo markaasaa waxa weeye uu go'ay markaa dhulku ku sugnaaba alaayaat aayaadkan uu sheikhu soo arooriyey waxay tilmaamayaan kibirka in layska daayo aan la isqaadqaadin oo la kibrin oo marka qofku soconayo si kibir leh aanu u socon si tawaaduc ku jirta uu socdo dadkana aanu ka kibrin oo aanu marka waxa waxaweeye kibir isla qalloocin aayaadku saasay tilmaamayan waxaa kaloo laga qaadanaya caaqibada kibirku inay xuntaha laga qaadanaya oo waa taa qaaruun baa lagu halaagay waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda kibirka la timaada inaanu ilaahay jeclaynna waa laga qaadanaya ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur ina allaha laa yuxibu alfarixiin faraxana waxaa loo jeedaa farax kibira ayaa looga jeedaa waxaa laga qaadanayaa daarta aakhiro ciddaan kibraynin fasaadna doonaynin in daarta aakhiro loo yeelay oo cidda loo abuuray loogu talagalay ay yihiin dadka wanaagsan ee ka maran yacni kibirka iyo isqaadqaadka iyo koraynta inay iskorraysiiyaan iyo fasaadka ka madran ya caaqibada maxmuudada iyo ciribta wanaagsanna adduunyada iyagu inay yeelanayaan iyo aakhiraba xadiiska lix boqol iyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo afar iyo labaatane wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mihqaalu darrati min kibr laa yadkhulu ljannata geli maayo jannada man kaana fii qalbihi miday ku sugan tahay qalbigiisa mihqaalu darratin qudhaanjo in la miisaana oo min kibrin kibri kuu qalbigiisa ku sugan yahay jannada geli maayo jannada geli maayo fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ina arajula la yuxibu an yakuuna thawbuhu xasanan wa nacluhu xasanah ina yuxibu wuxuu jecel yahay yani nin nimanka ka mida ama nin ragga ka mida ayaa wuxuu jecel yahay an yakuuna inuu noqdo lacalahu yacni nafsa yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuuna inuu noqdo sawbuhu maradiisu xasanan mid wanaagsan inuu noqdo oo quruxsan wa nacluhu kabihiisuna xasanatan mid wanaagsan inay noqoto yacni wuxuu u jeedaa taasi kibir miyay noqonays maryo wanaagsan iyo kaba wanaagsan inuu xidhan yahaa nin jecel yahaye kibirkii miyay noqonaysaa soo gelaysaa qaala nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal ina allaha allah jamiilun waa wanaagsan yahay waa qurux badan yahay waa wanaagsan yahay yuxibu aljamaal quruxda iyo wanaaggana allah waa jecel yahay alkibru bataru lxaqi wa gamdu nnaas alkibru kibirku batarulxaqi xaqa in laga kibro xaqa la diido weeye xaqii la diido oo laga kibro wa kamdu nnaas dadkana la xaqiro la yaso taasaa kibir ah ee inuu jecel yahay maryo wanaagsan inuu xidho iyo kaba wanaagsan inuu xidhaa kibir ma aha baa macnuhu dhacaya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey batarulxaqi xaqa in laga kibro waxaa loo jeedaa dafcuhu xaqa in la diido wa radduhu calaa qaa'ilihi ee lagu raddiyo cidda tidhi oo laga aqbali waayo wa khamdu nnaasi dadka markaa xaqiritaankooduna ixtiqaaruhum waa in la yasoo la xaqiro nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in yar oo kibiri kuu qalbigiisa ku jiraa inaanu janno gelayn mihqaalu darruu gaadhsiiyey mihqaalu darratin min kibrin waxay ku tusinaysaa kibirku siduu u xun yahay ya ayay ku tusinaysaa waxay kaloo ku tusinaysaa kibirku inuu yahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu ka mid yahay waayo cuquubo makhsuusa la sheegay dembigana haddii ciqaab gaara loo sheego kabaa'irtu ka mid noqdaa mar haddii la yidhi cidda caynkaas samaysaa janno geli mayso waa waciid marka xaaraannimadii waa arrin kasii siyaado aho waxaa laga qaadanayaa dembi kabiira inuu yahaa laga qaadanaya waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay bal wuxuu gaadhi karaa kibirku qofkii wuxuu u sababi karaaba gaalnimo oo arrinkii ibliis ku gaaloobay waxa u sababay kibir ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin nooca kufrigiisu wuxuu ahaa kufru liba walistikbaar waa kufriga diidmada iyo iskibrinta yacni markaa noocaas ayuu ahaa waa kufru cinaad nooca la yidhaha kufru lcinaad ya kufru lcinaad kufru cinaadku waa maxay waa kufru limaa walistikbaar waa kufriga diidmada iyo iskibrintu in xaqii la diido lagana kibro labadaasoo wada socda waa kufriga marka waxaana ku yimaada ya yacni ruux baa masalan salaaddii baa la amrayaa yani markaasaa lagu yihi salaadda tuko markaasuu maanaha dabada fooririyo wejiga dhulka dhiga anaa waxaa sameeya ya kan noocaas isagu khilaaf yeelan maayo inuu gaaloobayo ya waayo salaaddii wuxuu ila iman waayey waa istikbaaru iska kibrinaya salaaddii marba hadduu yidhi marka anigu dabada foorarin maayo wejigana dhulka dhigi maayo maanaa waxaasoo kale ku kaca waxaa iga filin ya waxaa iga filin hadduu caynkaa yidhaahdo waxay noqonaysaa waa kufru cinaad waa kufru ibaa walistikbaar kufr iba walistikbaarna waxaa laga qaatay ilaa ibliisa abaa wastakbara waa yahay waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa tafsiirka kibirka kibirku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood buu ka kooban yahay qaybina waxa weeye waa in xaqii la diido qaybina waxa weeye waa in dadka la yaso oo layska bido oo la xaqiro oo hoos dadka loo eego wa qiila lahu ittaqi illaha akhadathu alcizatu bilismi marka lagu yidhahdo ilaahay ka baqo waxaa qabanaya marka waxaan yacni cize iyo kibir baa qabanaya dembi bay ku qabanayaan maanaad igu leeda ilahay ka ba yacni waxa weye dabeed marka waxaweye tiibuu diidaya aad diidaya qofkii xaq u sheega wuxuu odhanaya maado kale waxii sheegaan xaqa qofka kuu sheegaa walow haba ahaado mid kaa qadar yare waa inaad ka aqbasha hadduu wuxuu kuu sheegay ay kuu caddaato inuu xaq yahay waayo xaqa casiis ah cid walba waa laga aqbalaa cid walba waa laga aqbalaa hadduu xataa ruuxu xun yahay hadduu xaq sheegay xaqa waa laga aqbalaya qad sadaqaka wahuwa kaduub ya hmm, saas weye waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa inuu ruuxu markaa maryo wanaagsan iyo kaba wanaagsan iyo uu qaato oo isqurxiyo haddii aan wax kale raacin intaas inayna kibir ahayn dhibna ayna ku sugnayn waxaa kaloo laga qaadanaya asmaada ilaahay inuu jamiil ka mid yahay min asmaa illaahi alxusnaa waxaa ka mida jamiil aljamiil waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay jamaalka inuu jecel yahay quruxda ilaahay quruxda iyo jamaalka inuu jecel yahay ayaa laga qaadanaya khaasatan dadka ilaahay u nicmeeyey ee maalka iyo haysta waxaa fiican markaa inay dee isqurxiyaan ruuxuna sidiisaba markaysa waxaa inuu timihiisa feedho o ishagaajiyo way fiican tahay waxaad arkaysaa wakhtiyada qaarkood yacni dhallinyaro aan timahooda xataa feedhayn oo siigada madaxooda ku jira alla yaabayso waa inuu qofku markaysaa timihiisa iska feedhaa oo timihii u maydhaa oo boodhka iyo waxa ku dhex sugan uu ka maydhaa ka nadiifiyaa ruux taalibu cilmiga oo cilmigii baranaya oo timihiisi markaysa marka waxaan yacni markaa boodhka iyo waxa ku dhex jira iyo yacni cabuusnaanta iyo siday yihiin iyo u marmaroorsan yihiin iyo aada la yaabayso yacni waxa weye ma fiicna waxaas nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam nin waxa weeye markaa timihiisii marka ayna feedhnayn oo marka ay aad u cambusan yihiin markaasaa dabeedna marka waxa uu yidhi muxuu midkiin usoo baxaya saa'ir ara'si kaannahu shaytaan isagoo timihiisii marka dee ay filiqsan yihiin oo marmaroorsan yihiin oo aad mooddo shaytaan aad mooddo xadiiska saasuu sheegaya kaannahu shaytaan waxaa la rabaa qofku markaysaa timihiisa inuu hagaajiyo ayaa la rabaa man kaana lahu shacrun falyukrimhu ba xadiis kale nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii timalihii timaha ha karaameeyo ha sharfo ha wanaajiyo timaha timaha ha wanaajiyo ha sharfo ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi marka waxa weeye dadka markaa maalqabeenka ah inay fuqarada u ekaadaan oo dee markaysa markaa dee hadhow sadaqadii la siiyaba isaga kan waa bakhtiyayaa wax u dhiiba dee ma fiicna waa inu isqurxiyaa fuqaradu ku soo hagaagaan ya fuqaradii ay ku soo hagaagaan oo dee hadday arkaan markaysagaa dee mid eh, dee marka waxa quruxsan oo waxa dharka u sitaa ay fiican yihiin dee waa waxay garanayaan nin dhaama inuu yahay waxaa laga yaabaa fuqaradii inay ku hagaagaan u yimaadaan laakiin hadday noqoto markaysagaa dee mid basiiradaysanoo dee iyagii aan waxba dhaamin muuqaalka waxaa laga yaabaa inay islahaan de waa miskiin idinla mida miskiin idinla mida nebigu calayhi salaatu wasalaam nin buu arkay markaasuu ku yihi xoole ma leedahay markaasuu haa maxaa ka mid a xoolahaaga markaasuu wuxuu u sheegay nooc walba inuu leeyahy markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha yuxibu an yara ahara nicmatii calaa cabdih allah wuxuu jecel yahay raadka nicmadiisa inuu ka arko addoonkiisa addoonkii ilaahay hadduu u nicmeeyey oo ilaahay wanaajiyey bimacnaa waxa maal iyo nicmo adduunye siiyey wanaagga weyne waa taacadiiyo khayrka weeyaane wuxuu allah jecel yahay raadka nicmadu inay addoonka ka muuqato oo korkiisu aanu dayrin muuqaalkiisu muuqaal dayrinaya aanay noqon halkaa inugu joogo wallaahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk